الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى ومعلوم أن هؤلاء كلهم, كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم ومع هذا فقد نهى الله تعالى من دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله سؤالك لقم جوب waxaanu ku soo jiray hadalkii dheeraa ee sheikhulislaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala caleyh fii kitaab alistiqaata mujalladka labaad ee afar boqol ilaa lixdan iyo labo ilaa afar shan boqol taqriiban hadal dheer oo ku jira oo sheekhu soo gogooyey oo u talkhiisiyey iyo nuquul uu ka soo qaaday majmuucu ulfataawa mujalladka shan iyo tobnaad safxada laba oo ku saabsanaa mushrikiinta islaamka ku maxaabsadee sheegtay xilligii sheekhu joogay inay la mid yihiin xagga shirkiga iyo dhaqamada ay sameeyaan mushrikiintii carbeed iyo amhilo iyo tusaalooyin ka mida ah masaa'ilkaas baan soo wadnay wuxuu idhi sheekhu marka waa macluum waxaa la yahay anna haaulaa kuwan kullahum dhammaantood waa cusayr iyo jinka iyo ciisa iyo malaa'igta iyo ambiyada la caabudee la baryo anna haaulaa'i kullahum kuwaani dhammaantood yakuunuuna waxay noqonayaan wasaa'ita kuwa u dhaxeeya uunka uunka jamcu waasita waasitadu marka laba qaybood weeyo waasita mashruuca diiniya wa waasita shirkiya kufriya labadaasoo u qaybsantaa mid haddii la inkiro waa lagu gaaloobi midna haddii la sugo waa lagu gaaloobhayaa haddaad inkirto ilaahay subxaanahu wa tacaala asagii uunkiisu inay wasaa'id u dhexeeyaan oo malaa'ig ah iyo rusul iyo ambiyo ah oo wasaa'id u ah fii tabliiqi اrisaalati wاlamaanaati wاlwaxyi wاddiin waad ku gaaloobaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo uunka oo bini aadamkan u jeednay aqalaynka iyo asaga waa loo dhexeeyaa fariimaha diimeed go'aamaha diimeed cibaadaadka sharciga rasaa'ilka ilaahay waxaa ka soo gudbiya malaa'ig min aلrusul iyo bashar min arusul rusul min albashar yaa soo gudbiya midda ayada haddaad diiddo oo tirada anugu ilaahay baan toos wax oga qadanhaya xadaanii qalbi can rabbi aw xadaatnii nafsii can illaahi ama dariiq waxyoo kalaa ii furan ama qaabkan alla oola xidhiidha nebi maxamed sii mari maayo bimacnaa diinta ka qaadan maayo oo rususha diinta laga qaadan maayo ilaahayo uunkiisa loo dhaxayn maayo fii tabliiqi اrisaalati wاddiin hada kufru wa khuruuj min almilla اlislaamiya waa gaalnimo ilaahay subxaana wa tacaala rasuul buu soo diray rag a ah, diinta gaadhsiinaya ummadda wamaa arsalnaa min qablika ila rijaala nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun walaqad bacadna fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu طaaguut wain min ummatin ilaa khalaa fiiha nadiir idan walikulli qowmin haad inamaa anta mundir walikulli qowmin haad rusushaasi marka waasitadaa waa waasito tabliiq اddiin ambiyadaa waxay soo gudbiyaan ilaahay farrimihiisii diintiisii waxyigii sharcigii taa haddaad inkirto waad gaaloobaysaa sindiiq baad noqon waasida labaadoon la ogolayn baa jirtaa iyadu cibaadada axad la siin marin ma jiraan inaad tidhahda awliyaan siin mari oo geedka dheer geed gaaban baa lagu koraa dad dad baa loo galaa <laughs> mxuua duwaagna geed baa loo galaa ama god baa loo galaa aad tidhaahdo oo tiraada anugu waxaan ahay addoon khariban laakiin waxaan sii maray awliyada iyo ambiyada iyo rususha iyo malaa'igtan baryi ama ku tawasuli say ilaahay wax igaga soo qaadaan ama ay ducadayda u gudbiyaan ama ii ajiibaan ama ay u shafaaco qaadaan taasna waa gaalnimo taayadu waa gaalnimo idan laysa bayna alkhalaa'iqi wa bayna alkhaaliqi wasaa'itu fi lcibaada cibaadada iyo baryada iyo tala saaradka iyo tawakulka iyo ka cabsiga isku hadlaynta taa iyadu waa gaalnimo haadihi waasitatun shirkiya wa kufriya midaasna waa waasita diiniya sharciya labadu marka in la kala fahmo wey tiibu sheekhu ka hadlaya tani marka waa tii gaalnimada ahayd wuxuu uhi sheekhu wamacluuma ana haaulaa'i kullahum risaale khaasu sheikhulislaam ibnu teymiya ka leeyahay alwaasita bayna alkhalqi waalkhaaliq oo majmuuc fatawa maطbuucka oo qiimo badan baa jirta la akhriyo wamacluuma ana haulaa'i kullahum yakunu waxay noqonayaan xataa haddaynu qadaro in malaa'igtu iyo ambiyadu iyo cusayr iyo jinku iyo inta la caabudoba uu khayr kuu soo marahayo ayib wasaa'idda waxay ka noqonayaan fii ma yuqadiruhu allahu tacala ilaahay wuxuu qadaray biafcaalihim falkoodana uu ku qadaray ilaahay baa go'aanka iskale ilaahay baa waxaan fulinaya allah qadara wax iyagu qaban karaan ma jiro xataa haddii wax kuu soo maro adoo lagugu aafaynayo oo isdiraaj ay tahay oo lagugu fidnaynayo xataa shaygaa asaga waa shayu rabbi qadaray wa maca haada ayaduusan uusan soo maraynin ayaga waxaan rabbi qadarin uusan soo maraynin awoodna aysan lahayn faqad naha allahu tacaala ilah ummadda wuxuu ka reebaya min ducaa'ihim ducaa'i almalaa'ikati wاlrusuli wاlanbiyaai wahayrihim wabayana rabbi wuxuu caddeeyey annahum ambiyadu iyo owliyadu iyo malaa'igtu laa yamlikuuna inaysan hananayninoo awood u lahayn kashfa durri dhibka faydidiisa canidaaciina kuwii baryahaya laga faydo addoommaha malaa'igta baryahaya ama jinka baryahaya ama owliyada baryahaya ee sheekh cabdiqaadiroo noo gargaariya nakaalmeeda ku haya iyo awliye allay adeegta la taagan waxay kuu qaban karaan ma jiro addoon miskiina weeye adoo kale ah xagga addoonnimada laakiin cilmi iyo aqoon iyo rasuulnimo iyo maamuus gooni rabbi leeyahay ama cidu doon rabbi uu siiyo waa jirtaa taasna keeni maysa ayaga in la baryo ayib oo la caabudo allihii khaaliqaba la caabudahaya kashfa duri dhibka inay faydaan ma awoodaan canidaaciina kuwii baryahaya ayaga daba taagna inay ka faydaan walaa taxwiilahu ama ay leexiyaan oy ruux ka leexiyaan ruux kale ay ku xawilaan walaa yarfacuunahu dhibka ma qaadi karaan ma koryeeli karaan bilkuliyati gebi ahaanba walaa yuxawiluunahu yani dhibkoo dhanba inay ka gebigiisaba meesha ka saaraan ma awoodaan wey walaa yuxawiluuna kama wareejin karaan dhibka dhacay iyo masaa'ibka min mawdicin boos iyo axad ilaa mawdicin aakhara ka takhyiiri sifatii sida matalan inay muuqaalkiisi bedelaan sifadeeda dhibkama bedeli karaan dhibkii soo socda intay bedelaan khayrkama dhigi karaan ayib khayrkii shar uma bedeli karaan iyo aw qadarihii ama tiradiisii iyo tayadiisii dhib culus buu ahaa ma khafiifan karaan hadduu khafiif aha wax weyn kama dhigi karaan walihaada qaala tacaala walaa taxwilan kashfa duri walaa taxwilan in la leexiyo la bedelo la suuro bedelo ma awoodaan weeye fadakara rabbi wuxuu sheegay nakiratan buu sheegay oo taxwiilan ah ayib tacumu waxay camimaysaa wada xambaaranaysaa axwaal taxwiil qaababka wax loo bedelo axwaal ay axwaal takyiir inta nooce wax loo bedelo midna ma awoodaan way taxwiil min makaan ilaa makaan taxwiil الsifa taxwiil اlqadr eh, min shaksin ilaa shaks naqluhu min zamani ilaa zamanin aakhara waxay bedeli karaan ama doorin karaan lama arka wey sheekhu wuxuu uhi fakulu man dacaa mayitan ruuxii mayd barya aw haa'iban mid maqan barya oo meel ambiya ambiyada ah nabi dhintay nabi iyo wsaalixiina nin wanaagsan oo maqan ama mootan aw daca almalaa'ikata ama malaa'igta barya aw daca aljinna ama jinka barya ila jinka innagu waynu baryi jirray aminkana waa la baryaa abaseere iyo mingis iyo boorno iyo wixii la odhan jiray ruuxaan iyo fiqbaraley faarax aadan iyo muxuu ardooyin howlahaasoo dhan jin baa lagu caabudi jiray aminkana waa la caabudaa khaliifad sheekhad macalimad baad maqli maxay macalimad ku tahay macalimatun fi shirki wey mucalimatun fi shirki waalkufr wacibaadat اljinni wاlkawaakib wاlnujuum aw daca aljinna ama jinka barya faqad dacaa wuxuu baryey waa islugooyeye man laa yuqiituu axdan u gargaari karin walaa yamliku aanan hanan karin kashfa duri dhib faydidii canhu asagu ka faydo walaa taxwiilahu inuu ka leexiya aan awoodi karin waqad qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi waannahu kaana rijaalu min alinsi waxaa jiray rijaalu min alinsi rag mxuu ahaaye insiga ka mid ah yacuuduuna kuwa magangalay ahaayeen birijaalin min aljin jin bay magangeli jireen fazaaduuhum basharku jinka waxay u kordhiyeen raaqan kibir iyo safahan iyo duqyaan iyo dalaal bay u kordhiyeen ama fazaaduuhum jinku waxay kordhiyeen lilinsi u kordhiyeen rahaqan ay dalaalan waa kufran waa duqyaana labadu waa la sheegaaye waxaa jiri jirta haddii carabtii hore mushrikiinta ahayd markay intay safraan meel cidla'a ah marahayaan ama gabalku u dhaco aasku jin iyo balaayo ka cabsan jireen marka iyo jinkoo bahalla noqdo libaax iyo yey iyo dhurwaaye bela noqda markaasay dhihi jireen acuudu birabbi hada alwaadi min sufhaa'i qowmihi aw min shari sufhaa'i qowmih ninka reemiyiga markuu meel dega carabka mushriga ah ee diintu aysan gaadhin wuxuu dhihi jire waxaan magan gelayaa caawa oon magan u ahay meeshaan iyo goobtan odayga jinkaee mas-uulka ka ah isamka iyo garaadka jinka ah ee meeshan fadhiya ayaan magan galoon cuskaday waxaan ka magangelayaa mooryaantooda jirada iyo mooryaanta jinka inay caawa iqasaan oo xaynta iga kala fiijiyaan oo ritaga buubiyaan ama aniga ay wareemaan baan ka magangelahayaa jinkii marka waxba ismoodahayaan oo annagu jinun baan xukunay xataa insigii baa naga cabsan kii boqorkaa leeh boqorkii jinka muxuu ahay qad sidna aw sudna alinsa waljin ayib marka ugaasye waxaan u noqonnay iyo boqorro insi iyo jinba waaba kaada insigiina magan gelayo markaasuu wuxuu ka difaacahayaa mooryaanta odaygan faraha laga qad maxaa yeelay wada isdhiibay annaguna magan galay marka caawayaan la qasin faraha laga qaado ayb idan jinkii wuxuu ismooday inuu waxba qaban karaba haddii adoo miskiin lagu barya maogta waxbaad ismoodaysaaba ayib xataa waxaadan lahayn hadii lagu weydiisto xoguu baabulkacsi iyo isqaadqaad baa ku geli dabayl baaba ku mariba kibir baa ku gelahaya jinka marka kibir baaba galay waxaa kaloo dhici karta in loo jeedo insigii baa loo korayo duqyaan iyo kufr horaan bay mushrikiin ahayeen gaalay ahaayeen jinkii markii la maangalo laftirkiisu hawlihii wuxuu qaban karay ilaa hadda moogta waxaad qaban karta mooryaankaad iga cesho waan kaa celin karaa waa awoodaan awoodo ninka jinka mooryaanka mooryaantiis waa ceshan kara ayib idan insigii marka kufri hore uu kusii jiray baa mid labaad loogu daray wey oo wuxuu bilaabay inuu baryaba in jinka baryo horaan baa malaa'ig rasul u baryi jiray haddana jin buu baryahayaaba mabxadkan qaybtan dambe aad u dambaysa laga soo bilaabo tafsiirkii mxuu ahaayey tafsiirkii ku saabsanaa aayaddaas yabtaquu ilaa rabbihim اlwasiila aayaddaa tafsiirkeeda wax ku saabsan ilaa huna waa mabxad uu ka soo qaaday weeye boganoo dhanba af boganoo dhanba waa mabxad ka soo qaaday majmuuc اlfataawa risaale ku jirta fii tafsiiri suurati اlisra mujalka shan laba boqol labaatan iyo lix buu ka soo qaaday laakiin inta kale waa istigaaada wey waqad nas ala'immatu a'immada muslimiintu waxay caddayen carabkana ku dhajiyeen ka axmeda wahayrihi sida axmed iyo hayrkiiba ala annahu laa yajuusu inaysan bannaanayn alisticaadatu in la magan gala bimakhluuqin axad la abuuray culammada muslimiintu kulli waxay ka hadleen inaan makhluuq la magan geli karin ayib sheekh iblo magantaa baan ahay gargaarsi maganta laga hadlay waa maxay alisticaada waa ilaahay xaquu leeyahay weeye allah la magan galaa oo la micinsadaa wahaadaa asalkan ah inaan makhluuq la magangeli karin oon la maciinsan karin magangalku laba qaybood wey midda laga hadlaayo waa maqaadiirta iyo masaa'ibta iyo waxyaabaha aadan ka warqabin meelay ku dambayn hayaan ama bashar uusan awoodin in axadkaa la siiyo wey ama bashar la siiyo ilahay baa taa iska leh laakiin in dhib kugu hayo hebelow ninkan iga qaba ohan kartaa ayib iga qabo taas gargaarsi baa la yidhahdaa hiilaa la icaana la yidhahdaa ama alisticaada waxaa iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala wqad nas a'immatuka axmeda wahayrihi calaa annahu laa yajuusu inaysan bannaanaan bay caddayn alisticaadatu in la magan galo bimakhluuqin axad la abuuray khaaliq baa iska leh allih ku abuuray baa magangelya iska leh wa haadaa asalkana mima stadalluu bihi waxyaabahay culimmadu deliishadeen buu ka tirsan yahay ay u deliishadeen calaa anna kalaamullahi ilaahay kalaamkiiso kitaabka qur-aanka uu ka mid yahay hayru makhluuq inaan la abuurin kalaamka ilaahay idan makhluuq ma aha ayb waa sifa daatiya wa ficliya min jiha ayib maxaa jira ilaahay kelimaadkiisa gala tiibuu sheekhu ka hadlayaa qaaluu waxay yidhaahdeen liannahu habata waxaa sugnaaday caninabiyi subanaha ka sugnaaday min axaadiida kaiira annahu istacaada inuu nabigu magan galay bikalimaat illaah kelimaadka ilahay inuu magan galay wa amara bidalika weliba ummadda uu amray sida xadiidkii khawla binta xakiim asulamiya wa min xadiidi abi hurra intaba ku yimid acuudu bikalimaat illaahi taammaati min shari ma khalaq ayib fii saxi bukhaari wahayri buu ku yimaadaa iyo meelo badanba waxaa kaloo mxuu ahaay ku yimid fi saxi bukhari baan ujeeda cafwan annahu kaana yucawidu alxasana wاlxusayn markaasuu nabigu odhan jiray acuudu bikalimaat اllahi taama min kuli shayطaanin wahaama wa min kuli caynin laama wuxuuna waxaa ka suu sal slm inuu yidhi ruuxii ay meel xanuunto ama xanuun uu nabar qabto ama meel laga hayo intuu meesha gacanta saaro toddoba goor ku celiya dikriga ah bismi illaahi wabillaah acuudu bicizat illaahi wa qudratii calaa kulli shayin min shari maa ajid wauxaadir mar kale acuudu bikalimaat illaahi taamma min hadabihi wa shari cibaadih wa min hamazaati shayaaiini wa acuudu bika rabbi an yaxduruun marka kelimaadka ilaahay in la magan galo oo la cuskado iyo ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa meelo badan bay ku taalagu baryo taa marka waxaa caddaynaysaa weeye maadaama asal ay tahay inaan makhluuq la magangeli karin oon ilaahay lagu baryi karin ayb oon la cuskan karin aayaadka iyo kelimaadka ilaahay la cuskanayo ama ilaahay lagu magangelahayo inaysan makhluuqo ahayn ayb liannahu laa yustacaadu bimakhluuq sheekhu marka wuxuu yidhi walihaada saa darteed baynaha alculamaau culammada ummadda waxay ka reebeen can itacaasiim tacaasiimta tacaasiimtu waa jamcu casiima casmana waa waxaa weyan waa waxyaabaha la akhriya tufmada waa ruqyadoo kale waxyaabahan saxarada iyo qolyahan jinka iyo waxa noocaasa ka daba wareega iyo falka iyo kutubuljiinka ka shaqeeya waxay akhriyaan wey oon qur-aan ahayn oon ilaahi oo saxiixa ahayn ayib way kugu tufaayaan korna udhigi mahayaan kor hadday udhigaan waa la maqli hadday wuxuu kor u qaadaan waa la maqli inuusan qur-aan ahayn adkaar saxana aysan balaayo kale ay tahay atacaaziim saasaa loo jeedaa waxyaabaha marka iyo watacaawid jamcu cuuda wax la magan gala wey atacaawid watacaazim waa ruqyo tufmo wey tufmadu marka lama ogolo allatii taasoo laa yucraf aan la macnaha macnaheeda aan la garanayni tufmo iyo ruqyo lama ogolo in lagugu tufo aan waxay tahay idan fahmaynin ayib baq laga baqay culimadu saa u yidhaahdeen an yakuuna fiiha fi اtacaasiimi watacaawidi shirkun shirki inuu laga baqaya ilan qaacida ruqyadu ay ka duusho laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiiha shirk ama maa lam yakun shirkun ayib intuba ku yimid xadiidkii saxiixa cawf bn malik alasha xadiidkiisii ayib xadidka ibn mascuud asaguna ina tamaa'ima ina aruqa waatamaa'ima waatiwalata shirkun tufmooyinku iyo madiidadu iyo muxuu ahaayey iyo qardhaasuhi xirsiyadu waa shirki ina aruqa tufmooyinka laysku tufo iyo watiwala waa madiidaynta islaam baa nin xodanaya ama shukaansanaya markaasay diidaysaa markay diiddo wadaad buu u meeshan fadhiyo shaydaan ah ayib koonfur bay hawsha aad ugu badnayd iyo galbeedka markaasuu dhihi gabadha heblahid baan ka daba dhacay waana i diidan tahay qori wax loogu soo tufayo qori yar ama laba gantale ama ama hal geesle ama baa wax loogu soo akhrinhayaa islaantas taabsi baa la odhanhaya adoon ku taabsi ayib somalia waa taqaana de waa gacan saari jiray oo xijaabasho iyo nidaam fiican ma jirin isdhexboodka ku badnaa islaantiibu markuu imaan u salaami markaasuu dee naga taabsiin qorigii islaantii ninkiiba ka daba dhacaysaaba laga kari mahayaba wax ka furfura ama ka reebaba la arki maayo atiwalaa layidhaha madiidayn haweenka masayku galay baa sameeyo u taga qolyaha suxaadhe hadda fadhiya bay u tagaanoo raggaba ku sameeya laba islaamood buu qabaa saddex buu qabaa afar buu qabaa midbaa waxay dooni inay qalin shubatayso kuwa kaleo dhanba oy kuwa kaloo dhan ay kusoo cunaqabatayn dhaqaale cunaqabatayn muxuu ahaay gogol cunaqabatayn xagga qalbiga iyo xubbiga alaabtaasoo dhanba rabta inay kala turto way u tegaysaa xoogoo shilmay bixin waa loo soo samayn odayga guriga anbuu ku fakiiran yahayba war waa ku sidee xaggaa an waa dhagnaban yahay qalbiga anu ma hanto war qalbiga qalbi laga shaqeeye weeye annaga ummadda dadkaa waaline yaa ku taabta xaggee lagaa taabtay almihim waxaan oga jeedna eh, nabigu aruqa marka halkaas atiwala taasaa loo jeedaa waa nooc min asixri weeye sixru taxbiib waxaa ka mida sixirka la odhan jiray balagga hilabba balag loo dhe sixirba waa kufr gaalnimo wey waa nooc min asixri iska ilaaliya soomaali nin aan balag loo dhigin inuusan jirinba yartahay inay waaba yartahayba oday baa meel ad waa la waayey meeloo kaba xaggee jiraan meel hibluu fadhiyaa islaantii baa rafaaday reerkii ninka soo noqon maayo xoolihiisii waa iska baylihii kadib wadaad baa loo tegey xirsiibuu soo geyn guriga dubdhexaadkiisa ama dhigta bartamaha ah baa laga lalaadin ninkii ordo dhibaandhibhaya imanaya ordahaya ayb marka balagu sixir buu ahaa madiidadu sixir bay ahayd waxaaso dhan waa noocyo kale wey hadda ayaan khad ka bixine watamaaim waa jamcu tamiim waa qardhaasta xirsiga ayadu qardhaas meelay ku timaadaba ma banaano xataa qur-aan lagu qora maba sida raajixa xataa qur-aan ku saday ku qoranta in la xidha ma sida raajixa ah lannu nahyiga nebi maxamed xadiid soo reebay ma hayno soo reebay ma hayno inkastoo caaisho iyo bacdu taabiciin laga hayo tamiimadu xirsigu hadduu qur-aan ku qoran yahay khayr wax khayra ku qoran yahay bacda nusuul balaan lagu dhigo wax dhiba ma laha culuma yidhi xirsiga iyo qardhaastu haddii qur-aan ku qoran yahay ama adkaar saxiixa oon bakti kale ku qorayn markuu xanuunku kugu dhacayna laguu qoray dhib ma laha culumaa ku tegay laakiin alraajix waa inaysan bannaanayn weeye qardhaas iyo xirsi oo dhanba laguma lama qori karo mamnuuc weeye ihaanaba qur-aanka ugu jirta qur-aan intii lagu xidhay ilmo caliya daadeen hayo oo maantana isku kaajahayo oo saxaroonhayo oo musqusha aad la geliyo maantana ku xidhan oo hadhow markuu ninku qabaysanhayo mar buu furhaya sida haweenku mar iska furi weyn maam waxaan qardhaas aleeltaa labaatan un jillaad baa meesha ka daadsan waxa waxa loo baahan yahay ma ilaahay caabud alla bari qur-aanka isku tuf wadaadaha kugu tufeen adugu isquraan laakiin xirsiya qardhaas amminkan yaan sida geeli aan jara koor lagu xidhin ayib taasibaa bannaa waa sideeda ama ruqa ruqyadu waagii hore nabigu ummadda ka reebay maadaama shirkigeedii iyo saxdeeda aan la kala garanayn nabigu go-aanbu marka in la joojiye ah. muslimiintu markay diinta kala fahmeen yuu nabigu u tafsiiliyey marka ruqyadu laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirk axaadiis badan baa caddaysay inuu nahyigu caama marka hore kadib nabigu uu ruqseeyey ruqyada namlada midda caqrabka midda xayada wixii sunla tufmadiisa iyo qaacida guud oo laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirk oo saxaabadii wax tufi jiray fi ljaahiliya iyo annaga markuu go'aan nahyiga caamkaa jeediyey bay ka joogsadeen dadkii baa xanuunsaday mid baa la qaniini reer baa ku tufi jiray maxay dhaheen mayo nabigu waa diiday jaabir baa ka mid ah, reerka tufi jiray abtigii baa ka mid ah, dadka tufi jiray idan qabaa'ilkii tunfada ku fiicnaa ee ruqyada yaqaano dhan baa hawsha joojiyey shacabkiibaa hawshaa ka cabtay nabigu wuxuu yidhi anugu waxaan diiday ruqyo shirki ah oo diin la'aanah oon bannaanayn wixii haddaysan dhib lahayn oo saxan tahay ayb man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac ayb baa yimid idan ruqyadu culum waxay dhaheen qawaacid bay lehay kow waa in macnaheeda la garanayo waxa lagugu tufi waa in macnihiisa la garanayo wax la fahmi kara waa inuu yahay haddaad doonta af soomaaliya igu duceeye ka bood berri xidhe ka kac ilaa idamkii bogso waa tufma igu filan laakiin <laughs> waxaan fahmi kara wey ayib waa in macnahe la garanayo <coughs> waa inay tahay qur-aanka ilaahay ama adkaar saxiixa ah inta hadday noqon weydo duca aduga aad la timido laakiin bannaan waa inay tahay shardi ma aha in lagugu tufo un eh, dikri nabi maxamed ama lagugu tufo eh, xadiid saxiixa eh, ducuu sheegay ama aayad qur-aan lagu saaro shardi maaha hadday af soomaali lagu duceeyo oo wix macaan la fahmi kara u yahay waa la ogol yahay ayib laakiin shardi eh, eh, shaki ma laha in qur'aanku wax laisku tufo u fadli badan yahay iyo aaaarta iyo adducooyinka nabiga ka soo arora ka saxiixa ah ama bacdu salaf sal ay ku ducaysteen maxaa loo diiday marka duca aan la garanaynin iyo ruqya tufma aan la fahmaynin waxay tahay in isku tufo waxaa loo diiday maba la yaqaano waxay tahay ma shirkiba ma nahabaaraysa ma noo ducaynaysaa lama yaqaan ruuxii muslimkee salaatuliilka tukanayay ayuu nabig wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi haddaad eh, daasho oy hurdo ku qabato salaadiiyo qur-aanka ha sii yar seexo naso maxaa jira leanna laga yaba aad inaad isu ducayso ood ducaysato allahuma akfir lii allahuma atara laga yaabaa ilan waa jiftaa moogta qalbigood waa baxayba marka carabkan aad waddo inuu meel kale ku dhacaba laga yaaba ilaan carabka waxaa kontaroole haddii marka aad miirkaadii taamka ahaa uu meesha ka baxay hurdo ku qabato inaad ishabaartaan laga yaabay odan ducaysanine joojibano hawsha iyada ah ducada iyo tufmooyinka aan macnahu la garanayninna shirka kusoo dhuuman karana lama ogolo ayib shirki toosaba laisku tufi jireen wuxuu uhi sheekhu wa mima yubayinu waxyaabaha cadayn waxaa ka mid a ah xikmata shariica shariicada xikmadeeda ujeedadeeda ay leedahay iyo qaacidadeeda iyo wa cidami qadriha shareecada qadarkeeda weynankeeda qiimo badan oo kamaal iyo tamaam iyo wanaag iyo khayrle inay tahy waxaa ku caddaynaya wa annahaa shareecadu inay tahay kamaa qiila sidii la yidhi ka safiinatu nuux doontii nabi nuux weydiinteennu ninkii ku dhagaa wuu badbaadahaya ninkii ka taga waa halaagsamaya bad ku dhacaya bad kufri man rakibahaa doonta nuux ruuxii fuula najaa waa badbaadahaya waman takhallafa canhaa ninkii kadib maree soo gaari waaya markay doontu dhaqaaqaysana hariqa waa hafanaya waa maanshonaya baddu ku baktinhaya waa quusahaya shareecaduna sidaasoo kale wey diinta nabi maxamed loo soo diray ee dhamayska tiranaya qiimaha badan ninkii ku dhegee ku dhaqmana waa badbaaday ninkii garan marana waa halaagsamay leyl waa ka nahaariha laa yazuuq canha ilaa haalik wmima yubayinu xikmaة الشharيcaةi وacidami qadriha waxaa ka mid a أna اladiina kharajuu saasuu hadalkuiskugu xidhan yahay kuwa ka baxay canilmashruuc shaygii la jideeyay ka baxeen ilahay inaad baridaa lagu jideeyey muxuu ahaay biasmaai ku barido sifaati ku barido adugu aad ducaysato ruux muslimoo saalix ood leedahay waa kaa khayr oo nool oo ku hor jooga hebelow ilaahay ii bari ii ducee ayib ti aynu ii jirn m faatax muraad ii mara faatax muraad ii mara waxay leedahay waa ii duceey oo marmaynaya ayib faatax muraad ha la ii duceey dan baan leeyahay dan hadday khayr tahay khayrkiisa alla u sahlo ayib dadka muslimiinta eedlale waa kaa aqoonroon yihiin ilahay bay kaaga dhow yihiin ee noolnoole jooga ilahay inay kuu baryaan wax dhiba ma laha laakiin inaad meyd mootan iyo nin maqan iyo xataa mid noole ku hor jooga wuxuusan awoodi karin alla mayn axad kale aad weydiisato waa kufri iyo shirki gaalnimo idin la'aan wey sheekh ebelow awlaad baan kaa rabaa asagu masasiiyo ayib ma asagaa bixin kara sheekh ebelow dembi dhaaf baan kaa rabaa war dembiga alla dhaafa sheekh ebel ma dhaafo sheekh cabdiqaadirow maanta waxaan kaaga fadhiyaa gaalo inaad jebiso gaal allah jebin kara iyo muslimiin ilaahay sabab ooga dhigay laakiin wadaad dhintay waxba ma jebin karo ayib sheekh cabdiqaadir baa ugu lambar wadaadaha la baryo ayib asaguna intuu ku mood ku jiray baqdaad ku xabaallaa toban goor wax ka dhow bay qabsatay toban goor wax ku dhow bay qabsatay baqdaad baanu ku xabaalanya muu difaaca baqdaad oo muslimiinta difaaco ayib malaayiin baa la baaba'shaa muslimiintu la qaxiyaa qolyaha reer galbeedku sheekhiga caabudana u weyn wuxuu ku xabaalan yahay adari adarina gaala haysata imaamkii adari faras magaalaha ranaboodka magaalada lagu dilay masaajidkiisa weynaa kaniisad bay etoobiyaanku u bedeleen mxuah eh, etoobiya eh, kaniisada ugu weyn bay u bedeleen may difaacaan wadaadaha ku xabaa abaadir iyo sheekh abdaal iyo yaan lagu lugoyn waxaan waa asnaam iyo awthaan tucbadu min duuni waxay qaban karaan maji ilahay baa awood iskale subxaana wa tacaala waxaa kuu cadda ana aladiina kharajuu kuwa ka baxay caynilmashruuci shaygii la jideeyey ee diinta ahaa zayana lahum shayaan shaydaanku wuxuu u qurxiyey cafwan acmaalahum shirkigoodii xumaanta ay samaynayeen baa shaydaan u qurxiyey xataa kharajuu ilaa waa tawasul waa istiqaao muxuu ahaaye waxaa layihahdaa ixtiraamu lwliya tacdiimuhum baa la tawasul baa layihahdaa xaadiyaa layihahdaa howlaha si loo lahaa qasaa'id iyo madaa'ix baa war waxaan waa shirki maya maya maya niman degdegayaa tihiin waad waalantiin wax kastaba shirki baad ku haysaan gaalnimaad gacanta ku wadaan dhimbil gaalnimo ah kufri kufri shirki shirki dhaladaad naga saaraysaa ayib horta dhimbil gaalnimo lamaba qaadi karee laakiin waxaa weeye nin walba wuxuu yahay in la sheego waa min addiin nin walba wuxuu yahay in la min addiin weeye nabigu markuu saxaabada dada wuxuu ku yidhi waxaa ka mid a ah inaad diintu ka mida ah waxyaabaha idin dardaarmayo an taquuluu lilmusii'i musii' walilmukhti'i mukhti' walilmuxsini anta muxsin waxaa ah, diinta ah, ka iyo dardaarankan ka tagay ninka suuban ee wanaagsan waad wanaagsan tahay ku dhaha ilan waa dulmi in asagay khaa'inka la simee afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun ayib in ninka musii ee xumaanfalowga waad khaldantahay la yidhaahdo waad gafsan tahay ayib ninka gafay waad gaftay waa in la yidhaahdo haddaad tiraad maya kulligan ahlullaahi khayr baata israaca soomaaliya waa ummad ilaahay ahlu tawxiid weeye ummatu maxamed marxuuma hawada guurto say kuwada guuraysa ma wada socotabe wayba kala dhaqaaqdayba diin ku kala tagtay labada dhashaybaa birta iska aslahaya ninna murtadiintii la soo dagaalgalay ninna muwaxidiintii mujaahidiintii la dagaalgalaya waara lagu kala tegey abu aalibiyo wiilkii adeerku ah ku kala tegey diin ku kala tegey cabdulaahi bn cabdilmualib iyo moxamed baa ku kala tegey ibraahim iyo aabihii baa ku kala tegey nuux iyo wiilkiisii baa ku kala tegey fircoon iyo xaaskiisii baa ku kala tegey luut nabiyulaahi luut iyo xaaskiis diinta waa waa lagu kala baxaa waa diintu waxay goysaa muxuu ahaayey waa kala bax kitaabka qamaqaj waa lagu kala baxaaya ninkaad nasab diinad isku weydaan waxaad isu lama arko ayib been bakhti lama dhodhoobo waxaan jirin wax cad lagu kala tagahayaa xataa kharajuu ilaa u baxeen shirki gaalnimay u baxeen ka baxeen mashruucii bay gaalnimo u fa taa'ifatun kooxoo min haa ulaa'i almushrikiin ka koox ka mida ah kuwa maanta awliyada iyo ilaahay hayrkii barya yusalluuna waxay u tukadaan lilmayiti bay u tukadaan wayastadbiru axaduhum midkood baa u daba jeedin alqiblata qiblada xaggaasuu usii jeedsanba oo maxaa jira qabriguu baryahaya ileen sunnadu waxaa weeye marka la ducaysanayo kacbada in la qaabilo sida salaadaba marka la tukanay kacbada loo qaabilo laakiin ninkan qabrigan buu caleemo saartay qabrigan buu aaminsan yahayba inuu eh, qiblatu ducaa u yahay qabrigu dul qibladan agga ka jirtaaba ayib wayastadbiru axaduhum اlqibla midkood wuxuu u daba jeegeen qiblada wayasjudu lilqabr qabrigana waa u sujuudahaya wayaquulu axaduhum midkood wuxuu odhan xaggee laga soo gurguran jiray mxuu ahaayey qabriga sheekh weys marka la salaamaayo xaggee wax ku dhow dhowr boqoloo mitir baad ka soo gurguranaysa xamaarashu gurgurashu ayib adoo socda inaad timaado oo tiraada assalaamu calayka ya sayidi uweys waa xadgudub weeye ixtiraam darro iimaankaaba lagaa qaadahayaaba ayb haye waa soo gurgurato waa soo gurgurato oo wax soo hormariso qurbaan sadaqo ayb wayaquulu axaduhum midkood wuxuu odhanayaa alqiblatu kacbada weyn qiblat lcaama caamadaa qaabisha caamada iyo dadka juhalada iyo dadkaan waxba aqoonin baa xaggaa u ducaysta haye wa qabru sheikh fulan sheikh fulan qabrigiisuna waa qiblat lkhaasa dadka culummada iyo awlulaahi iyo ahlulkhayrka qibladoodu waa qabriga sheekh hebel oo markay ducaysanhayaan waa inay qabriga qaabilaan oy isaga usii jeesadaan laakiin caamada iyo makasta iyo haweenka iyo caruurta iyo qolyaha caamo dhagaweynta iyo meelaha ha aadaan meeshuu nabi maxamed aadi jiray xaggaa usii jeesadaan kacbada baadu kufrigaa eeg intuu leegyahay wa haadaa warkankada yaquulu waxaa odhanhaya man huwa axad akaru nnaasi cibaadatan wa zuhdan kor ahaan marka laga fiiriyo dadka kuwooda u cibaada badan ama u zuhdi badan baa waxaa samaynaya oo odhanhaya qabru sheekh fulaan waa qiblat اlkhaasa wاlkacbatu waa qiblat اlcaama wahwa shaykhun matbuucun waa sheekh la raacay buu la daba taagan yahay caama baa daba taagan oo asna sheekh u haysata walacalahu waxaa laga yaabaa midkaasaa odhanhaya inuu yahay min amali atbaaci shaykhi ay min afdali atbaaci shaykhi shaykhiisi asaga inta raacday ee daba taagan ninka u fiican binu laga yaabaa asagoo sidaaba u roon iyo haddana wuxuu la taagan yahay kacbadu waa qiblada caamada culummada iyo dadka diinta yaqaanee alla u dhownaa ee ahlu khayrka ana ee qibladay u ducaystaan waa qabriga sheekh hebel buu leehay waa ninka ummadda u roonaa u suhdi badnaa ee u cibaada badnaa weliba sheekhiisa xataa aan ku xadgudbayne aan haaliga ahayn kii u roona hadduu halkaa marahayo ayib geelu waxaa la yidhi tancas siduu durisay aragsi maxaad moodaa geelu markuu malkooyinka dhadhacay iyo meelaha mxuua laagaha iyo geela yara aarankaa durduriyo oo oo mxuu ahay bugbacleeya laakiin hasha waayeelkii curadda ah tan casta tartiib bay socotaa ayadu hadday badboodoy tumato kii aarankaa qayrabka maxaad moodaa asagu geeduhu fuulahaya wadaadkii ilaah wuu khayr badan yahay waa zaahid oo u rumayay hadduu halkaa ka baxay maxaad moodaa way dadka kale yaquuluhu hadalkaasuu odhanhayaa fii shaykhihi biqowlihi baa idin qoran yaquuluhu baa sax ayib oo asalka ku qoran yaquuluhu fii shaykhihi waxaas khariban buu sheekhiisa ka odhanhaya wa aakharu mid kale waa niman yaqaano sheekh ninkan uu tilmaama waa nin ibnu taymiya soo gaadhay oo uu yaqaano wey wa aakharu mid labaad oo min acyaani shuyuukh shuyuukhda kuwa qiimaha badan ka mid a iyo min afaadil shuyuukh buu jeedaa acyaantu jamcu cayn waa abras alacyan albaarisa loo jeedaa almatbuucin la raaco ayib asxaabi sidq walijtihaad culumada la raacay la daba taagan yahay ee weliba runta lagu yaqaan iyo ijtihaadka fil cibaada lagu dadaalo in cibaado dheeraada lala yimaado wazuhd ayib zuhdigu waa maxay marka la soo gaabiyo waa tarku maa laa yanfacuka fi laakhira zuhdigu waa tarku maa laa yanfacuka fi laakhira zuhdigu waa waxaan aakhira ku anfacayn inaad iskaga tagto mabaax hadduu doona mabaax ha noqdo siisuba waxaan aakhira wax ku taraynin adduunkan aan ku dheefinayni inaad ka fogaato hada huwa zuhd walwarac waa maxay waracuna waa tarku maa yaduruka fi dunya walakhira waracu sidiisuba waa waxa ku dhibahaya aakhriya adduun aad iskaga fogaato ama aad ka baqayso inuu dhibba keeno hada huwa alwarac ama zuhd waa tarku maa laa yanfac gabagabadiisu marka niman ku caanbaxay zuhdi iyo ijtihaad fi lcibaada iyo run iyo mxuu ahaye eh, sidqi yamuru lmuriida ardaygu wuxuu farahayaa muriidku waa ardayga wax ka baranaya asaga ee mxuua dariiqadaadan qaadan iyo cibaadadaada iyo silkigaada awala maa yatuub marka u horraysa toobad keeno ardaygii iyo muriidkii uu ka soo qaaday mooryaannimo iyo faasiqnimo iyo salaad la'aan iyo liidnaan uu kasoo raray ee ka soo wareejiyey marka u horreeya uu toobad keeno wuxuu wuxuu amrayaa an yadhaba inuu ilaa qabri shaykh inagu ruux markuu soo islaamo tawxiidkan u qabanaynaa maryaa la siin soo qabaysa la dhihi cidyaha laga jari timaha laga xiiri waa soo habayn qur iyo diin baa loo bilaabi qabr loo diri maayo loo diri maayo abadan ma toobadkentaa laabudda an tadhaba ilaa mxuu ahaayey tawba meelaha toobada laga aqbalo waa inaad aaddo qabru sheekh fulan waa ninka ummadda u roonaaba ahlu sidq walijtihaad fi lcibaada wاzuhd min alacyan almatbuuciin baa waxaa odhanhaya an yadhaba ilaa qabri shaykh qabriga sheekh hebel aad buu oo fayackufa uu ku ictikaafo uu ku nagaada calayhi calaa qabri shaykh cukuufa ahli اtamaaiili calayha ma hadihi اtamaaiil alatii antum laha caakifuun ayib ahli ku qabriga dul fadhiisan sidii carabtii iyo mushrikiintii hore iyo jaahiliyadu ay qubuurta iyo awhaanta iyo asnaamta dul fadhiisan jireen halkaasu dul fadhiisanaya inagu meeqaanu fadhii jireen caawa habeenkii dhafarta habeen dambe habeenkii khatinka habeenka kaas weeye muddaa meesha la fadhinay geel iyo hilib iyo waxbaa lagu barfuuqi ayib muddaa meeshaa la fadhin kadib markuu ictikaafku asaxo baa la baxaaya ictikaafku shirkiga kufriga dhaqankeenna wey aminkan waa baaqi intii la dumeeyema inta kale fayackufu calayhi aw fayackifu calayh cukuufa fayalbasu calayh wuxuu ku nagaa oo fayamkusu calayh qabrigii sheekh fulan wuxuu ku nagaa ninkii muriidka ahaa ee loo diray ardaygii loo diray meesha cukuufa ahli tamaaiil asnaamta kuwii e, caabudi jiray nagaashooda kale ku nagaan calayhi tamaail wa jumhuuru haulaai mushrikiin ibnu taymiya halkas gale mushrikiin inay yihiin nimanka ibnu taymiya murankaama qabo ibnu taymiya ibnuqayim culamadu islaam kuwa waa mushrikiin waxaa laisku haya laakiin ma lalaynhaya iyagoon waxba la weydiinin oon wax loo sharxin intii la qabta ma la gowrico ma go'ahayaan marka dilka iyo ciqaabtu iyo magacu waa kala yahay nimankan magacay leeyihiin mushrikiin wey ashrau biاllah ayib laakiin xukunku shirki ma ka fulinaynaa ma ciqaabaynaa ma dilaynaa isma laazimaan isimku iyo xukun isma laazimaan masalat alasmaa walaxkaam isma laazinto magacaad leedahay baana ku siin ee dembiga aad ku dhacday uu keenay baa lagaaga magac bixin laakiin waxaa laga yaabaa inaan xukumkii lagu dilin lijahlin aw lita'wiilin aw likada aw licudur daar sharci ah marka inaan lagu dilin Eh, ka dhalan mayso in magacaan magac kale lagu siiyo maya ninkan waa maxay muslim muwaxida oo makana muwaxida waa mushrigi yadcuu hayr allah subxana wataala hada mushrik lanna ismu shirki qad habata qabla shariica diintan soo degin nebi maxamed on la dirin gaaladu waxay samayn jireen nabigu ilaahay waa ugu magac bixiyey mushrikiin inay yihiin buu sheegay inay kafara yihiin buu dhishey nabiyulaahi daawuud nabiyulaahi huud calayh eh, isalaatu wasalaam markuu qoomkiis u horrey u yimidba ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayruhu in antum ilaa muftaruun muftariin cala allahi wey waa iska caddahay dacwadii horreysee loo gudbiyey waxaa loo daba dhigo xugum inay muftariin yihiin maxaa yeelay ilaahay baa hayrkii bay caabudahayaan ilahay hayrkii bay baryahayaan shirkii bay ku dhex jireen iftaru cala allah ansaar ree aws iyo ree khasraj qabla an yuslimuu ilahay muxuu ka yidhi wa kaanuu min qabl yastaftixuuna cala aladiina kafaruu yuhuuddu marka eh, niman laangaab ay ahayen carabta sheegto oo xulafa ay ahaayeen marka xoogo lasla qabtay la jilciye la dhankalaasay ee ninka la cadaadiyo waxay odhan jireen ilaahayow laga soo goyay inay odhan jirey ilaahay oo nabiga soo bixi doona ayib eh, fadligiisa iyo barakadiisa noogu gargaar waa aaaar la soo goyay laakiin daciifo ah laakiin waxaa sugan oo iyadoo haabita ah inay odhan jireen ansaaray waxaa doontaan sameeya mar dhow nabiga alla soo saari doonaa nabigaa markuu soo baxo baan rumayn doonnaa waan raaci doonnaa ciidankiisi baan noqon doonnaa idinkoo marka mushrikiinoo carbeed baad gu'i doontaan waad inlayn doonnaa xilligaas adugu haddana jilciya na mar dhow awood baan yeelan doonaa maxaa jira nebi baa dhow carbeed in la soo saaro can qariib marka nabigaa uu soo baxo natabichu wa nu'minu bihi kadibna asxaabtiisaan noqonaynaa ciidankiisaan ku biiraynaa marka ayadaa mushrikiin baa bir loo dhilqaadi doonaa birtaa laga asli kow nimanka gebaatiin waa idinka argoosan doonnaa ansaar warkaa waa yuhuud baa in badan u sheegtay ansaar islamka way u horumartayba ilaahay qadiyaddabuu ka warramay wa kaanuu min qabl ay qabla alislaam qabla bicti muxamed qabla arisaala yastaftixuuna cala aladiina kafaruu ayagoon diinba soo gaadhin ba ilahay kufri ku xukumaya kufri wey waa kafaro wey maxay ma muslimiin bay ahaayeen qabla bicati muxamed ma muslimiin bay ahaayeen waayahay muwaxidiin bay ahayen mushrikiin ma kafaray ahaayeen iskuma xidhna marka magaca lagu siinhayo iyo xukunka lagaa qaadan ee dilka ama daynta ah sheekhu marka wuxuu yihi wajumhuuru haulaai lmushrikiin mushrikiintaas badankood ama kulligood bilqubuuri qubuurta muxuu ahaay u shariig yeela mushrikuuna bilqubuur qubuurtay caabudaan wey lagaba soo tago asnaam iyo malaa'ig iyo qubuurta qolyaha u shariig yeela cubaad lqubuur sheekhu yidhahda u yaqaanaa yajiduuna waxay helaan cinda cibaadati lqubuur qubuurta markay caabudhayaan qabura galeen la dhimay waa mushrikiin qubuur caabuda qabri caabudka cubaad اlasnaam wاlawthan cubaad اlqubuur baan odhanaynaa qabura galeen haddaad tiraado waxuu iska fududahayba eray fudud weeye maxay u galaan may u duceeyaan mise way mise ka ducaystaan ayib waa ishkaal wey nimankan cubaad اlqubuur wey qabri caabude qolyaha qubuurta u sharig yeela barya mushrikiinta qubuurta waa in la caddeeyo ya kee sheekhana bismillah asmaada iyo xukumku isma laazimaan asmaada laga hadlay waa alasma asma asharciya masababta alasma walaxkam marka laga hadlay waa alasma asharciya walasma walaxkaam asharciya kufriga iimaanka nifaaqa shirkiga asmaada sharciga qur tilmaamay ama ilaahay ka hadlay ama rasuulkiisa ka hadlay shardi ma aha inaan kala qaadno zina waa ismi sharci ah ninku hadduu zinaysto zaani baan leenahay waa zaani wuxuu ku dhacay waa zino laakiin waxaa laga yaabaa lita'wiilin aw lishubhatin qaamad cindahu in lagu cuudaaloon la dilin oon la rajminin ama aan la jeedlin baa laga yaabaa laakiin wuxuusan waa maxay waa shaarib alkhamr waa zaani hawshaasi wax laga soo reebay lama arko asmaadaynu ka hadlayna waa asmaada aadamaha iyo mukalafiinta laga hadlaaya sheekhu marka wuxuu yidhi wa haulaai almushrikuun yajiduuna waxay helaan cinda cibaadati اlqubuuri min alriqati dabaca iyo nuglaashaha iyo wاlkhushuuci khushuuca iyo wاducaa'i allabariga iyo xuduur alqalb wa xuduuri اlqalbi iyo qalbiga xaadirkiiyo jooga maabay helhayaan laa yajidu uusan helaynin axaduhum midkii uusan dareemaynin axaduhum midkood fii masaajid illah wuxuu sheeku ka hadlaya qolyaha cibaadu lqubuurka ah marka intay tagaan oy diiqaan oy ziyaaro u baxaan oy qabrigii tagaan ay caabudi jireen ay tagaan nin isdabacsan oo khushuucsan oo isbahanbihin haya oo indhahaas daba dhiga haya moodo inuu ilaahay hortaagan yahay buu ruuxu noqon haya ilahay hortaagan yahay markuu tukan haye salaad u tukan hayana waaba nin indhaha taagayo maqan oo qalbi maafish ah oo hamhaamsanaya labaatan goor buu hamhaamsanaya halaaqod buu ku waalanba dayib maanta gacantu af kula shaydaan baa marna sii gelay marna ka soo baxaay markuu qabriga sheekh hebel tago waxaad mooyeysaa muxuu ahaayey geel ay jira saarantahay shimbir inay madaxiisa saarantahay si u fooraro iyo muxuu ahaay u hoganayo ayib tiibu sheekhu ka hadlay yajid wuxuu helahayaa min alriqati dabacsanaanta iyo nuglaashaha iyo khushuucda oo muxuu ahay uu hoganayo iyo waducaa'i baryadu la iman inuu taagan yahay mada carafo taagan yahay iyo waxuduuri qalbi qalbiga joogitaankiisa maabuu heli laa yajidu uusan dareemaynin axadum midkood fii masaajid illaah markuu beytka ilaahay joogay ee masaajida joogo waaba nin iska qallafsanba oon khushuuc ka muuqanin oon mxuu ahaa dabacsanaan ka muuqanin laakiin markuu qabriga sheekheel tago waa ninkii waaba asagoo dhan baa furfurmahaya allatii masaajidaasu adina allahu rabbi uu an turfaca kor in loo qaado ayb in turfaca binaheeda qolyaha ku fasiray iyo laakiin sida saxda ah, waa turfaca yani cibaadada weeye lagu rafciyo cibaado iyo allabari iyo allowdhawaasho iyo tacdiim iyo ixtiraamka ay leedahay ama korba loo qado dhiso wayudkar la xuso fiiha fii buyuut illaahi ama masaajidaas ismuhu magaca lagu xuso ilahay lagu caabudo hadii alla lagu baryo wa aakharuuna qolyo kaloo mushrikiina yaxujuuna waxay u xajiyaan lilqubuuri bay u xajiyaan xaj weyn la qaadan sahay la qaadan waaba la bixiba ummad ka badan xajka soomaaliya waagi la joogay soomaalida aadda biyoolow aadda iyo soomaalida xajida keebaa badnaa biyooley baa boqolkiiba boqolka badnayd isuma dhowey meesha markay laba kun afar kun aggaa aado xajka aado labaatan kun boqol kun malyan nus malyan baa tagi jiray biyolow nus malyan u yaraan ayib weliba waagi dambe intii la habeeyey baaba waaa wasiiraha u tartami jirayba dowladda baabuur khaasayba lahaydba cumro khaas iyo xaj khaaso dowladda bixiso baaba jirayba ayib marka dhib jiray buu ahaa sheekhu mur waakharuun qolyo kale yaxujuuna lilqubuur qubuurtay u xajiyaan ee beytka ilahi maba aadaanba wa aa'ifatun koox kaleo mushrikiina islaamna sheeganaya sannafuu waxay alifeen kutuban kutub bayba ba ilaahay heyrkii lagu caabudo ilahay heyrkii loo caabudo ah loo sharig wasammowha kitaabta waxay ku magacaabeen manaasika xaji lmashaahid qubuurta xajkeed acmaasheedii markaad tegaysa qabrigaeed shirkiga qaabka u samayn lahayd qaabka usoo gurguran lahayd waxaad bixin lahayd dharkaad xidhan lahayd fooxaad sidii lahayd wixii aad qaban lahayd o dhan lagu sharxiyaa soo xajka marka la tegaya xajka lagama jeediyo oo rasaa'il laguma qaybiyo oo qaabka loo xajiyo maalinka sideedaad waxa la sameeyo sagaalaadka waxa la sameeyo tobnaadka koyo tobnaadka ilaa saddexiyo tobanka acmaal xaj oo dhamaystiran lagu sharxaya nafsa shay qubuurtana xaj bay leedahay cinda haulaa almushrikiin lagu kala tag meesha iyada ya idinku waa ka darteen xoosho waa ka darteenba ayib waaba ka darteenba idinku jaaladaaroodba waxaan ku ogeyn idinkii baa wixii soo galayba ya sheekh xajkii waxaa loo soo wareejiyee dhuusamareeb dayaada kuleeya dhuusan mareeb xajkee la wareejinhaya ayib ninka warkaa aaminsan iyo nin ku taageersanba waa kafaratu murtaduun hadday horaanba islaan ahaayeen wey daysan mushrikiin asliyiina ahayn hadday ridoobeen wasanafuu kutuban wasamowha manaasika ay acmaala xaji اlmashaahidi ay xaji اlqubuur jamcu mashhad meesha la taga ee loo diiqo wey manaasistuna waa amaahi jamcu mansak wey waa amaasha acmaal xaji lmashaahid ee xaji lqubuur qubuurta xajkeeda xajka acmaashiisii bay kutub ka qoreen sidii wax la samayn lahaa kamaa sanafa siduu u alifay abu cabdillaahi moxamed bn nucmaan almulaqab bilmufiid ninka abu cabdillahi la yihahdo kunyadiisu magaciisana maxamed nucmaan ba la yihahdaa ee lagu naanayso bilmufiid waa raafidi mushrig ayuu ahaa axadu shuyuukhi limaamiya imaamiyada shuyuukhda nin ka mid uu kitaab buu kutub badan buu leeyahay wa kaana magac weyn buu lahaa wasiitun daa'ic bayna annaas dowladdii buweyhiyada la odhan jiray ayuu dhexdeeda joogay oo ninka sheekha u weyn u tagto xataa dowladdaa ziyaaran jirtay cadad dowla la odhan jiray albuweyhi baaba u tegi jiray ziyaaran jiray khaa'in buu ahaa murtad ah zindiiqa ninkan wuxuuna dhaqan u lahaa weliba hanti badan buu lahaa dowladdana xoolo ku farriqi jirtay carruurta muslimiinta ee dugsiyaha dhigata u tegi jiray ciidan buu u tirsan jiray wuxuu odhan jiray iso nin walba ninkuu ka fahma badan yahay wiilasha yararka ah ee soo kacahaya qayrabyada toban jirka labiyo toban jirka soo kacahaya nin walba ninkuu ka fahma badan iisoo qaada markaasuu waalidka lacag siin jiray carruurtaas wuxuu ku shubi jiray fikradiisa wuxuu aaminsan yahay markaasaa waxaa dhowr sana kadib waxaa ku faafay dowlal buhooyihiya ku faafay boqolaalan arda oo asaguu soo saaro raafida oo imaamiyiin ah oo nin walba kale ka daran yahay ka aqoon badan yahay ka musiibo ah naabiqiintii carruurta fahmada furan buu urursanhaya waaadkiibu dhaqaalasiinhaya wixiisba ku shubahayaan wuu sii daynhaya dho markay qaan gaadhaan waxaaba wiilku waxaa kuu soo bixi raafidi ah oo imaami ah oo shubahaadka ibalada afuuf oo mushrik ah caqligiisii fahmaysa wuxuu u kaalmaysan hawlihiisi ayib annaguna taasoo in la sameeya loo baahanya dawla cumaaniya waagi u dambaysa waxay bilaabeen madrasad loodhan jiray sameeye madrasadu naabiqiin ayagaa iska laha dhaqankaas reer galbeedku hadda way qaateen dhaqanay qaateen wey macaahidda iyo madaarista iyo xalaqaadka dowla cumaaniya ay lahayd oo dhan baa loo diraya culummo iyo ducaad waxaa la soo ururin arday walba ardigu ka faham badan yahay ninka boqolkiiba boqol imtixaan keenee faham badan baa la ururinaya intaasi waxaa loo samay cadgooni ah madrasat wa macaahid الnaabiqiin carruurta baxsan ee horbaxya ee fahmada badan baa gooni loo saaraya carruurta macad gooni ah iyo jaamacad gooni ah iyo macallin gooni ah loo samaynaya maalle in mid dabiin ah oo ximaar ah iyo nin faham lasku haya khalad weeyaba sideeduba nin fahmo badan oo laga yaabaa tobankan sanaba inuu mujtahid mutlaqa ku noqon lahaa in laisu celceliyey mid beriidoon weligiiba dhaafayn allah kubarta iyo waduxaa dhaafayn oo labaatanka sanaba soca khamiisad saaran waa xadgudub weeye ummadduna marka horumar gaari mayso waa in dadkan la kala saaro macaahid gooniya macalimiin gooniya baxsan loo sameeyo loo tarbiyo inay khilaala hamsa sanawaat ay ku noqon niman culum ummadda anfaca haddii ninty onkii ilaa yomina hada aad meel buluqulmaran ku gaardido ood arbiciinka dhaaf wedi iyo cumdulaxkaamka waa musiiba haddee xadgudubkay ka mid tahay qaabka manhaj la-aanta ka mid tahay ninkaa nin shaydaan adugu kitaabka uu qorayna magaciiso dhamas waa layhahdaa manaasiku mashaahid alabraar liman canaa ilayhim min almuqiimiina wazuwaar magacaasaa loo yaqaanaa kitaabka maanhelaaky ama dacwa najdiya oo kitaabka helay ayaa magaciiso dhammaystiran soo guuriyey sida ku qoran kitaabka tawxiid alkhalaaq loo yaqaan almuhim ninkaas xilligaasuu ahaa qarnigii adugu lixaad ayuu ahaa ama toddobaad qarniga afraad baan ujeeda shanaad iyo afraad dhexdoodu ahaa kitaaban buu qoray fii dalika ku saabsan sida qubuurta loo caabudo wadakara fiihi kitaabka wuxuu ku dhex sheegay min alxikaayaati sheekooyinka almakdubati la been abuurtay calaa ahli beyt lagu been abuurtay maabuu ku sheegay laa yakhfa aan ka qarsoomaynin kadiibuhu beennimadiisu inay beentan aan ka qarsoomaynin calaa duul lahu u ahday macrifatu binaqli macrifatu bicilmi riwaaya ninka tawaariikhda iyo naqliga iyo asaaniidda iyo axwaal muslimiin la socdaayey wax been aan ka qarsoomaynin oo bannaanka taaluu ku been abuurta ahlubeytka ahlubeytka sidaa yeeli jiray cali baa kan samayn jiray jacfar saadiq baa kan ahaa ahlubeytkii xasan iyo xusein carruurta ka farcantay ee faadima bint ka farcamay baa waagida magacan iska qaatay oo lagu idlaaq albidku arrinta waa ka caamsanya laakin waagi dib waxaa loo bixiyey wixii uun ka farxamay faatimati moxamed iyo ku been abuuranhaya sidaasaa la shimeeyey innagu de waa saas shiica dhan igaga jirta moogta waad maqlaysaa abasiti iyo faadama rasuul iyo baad maqlaysaa la oranaya ziyaaradii faadama rasuul baa la wadaa abasiti teedii baa socotaad maqlaysaa maqli maysi ziyaaradii abubakar sidiiq ba maqasheen ziyaaradii cumar bin khataab maqli maysid ziyaaradii cali bin aalib maqli maysi xataa waa hawl mogtahay shiica inoo soo dhumatay hawlaheedi balaa'i inoo soo dhumatay marka la sheega eh, aalubeytkin axad ka mida la sheegay ninka waa qoy isku dhanba dhalaalahaya man huwa afdalu minhu bilijmaac oo abubakar iyo cumar ana la sheegi haddii la sheega waxba dank lagama laha sayidina abubakar iyo sayidina cumar baa la laakiin ziyaaro loo ururin maayo abaysiti maqli maysid xuski faadmo rasuul baad maqli xuska abubakar maqli maysid cumar iyo cali iyo iyo cumaan dhaqan ee shiican ugu afuuftay marxab maxamed marxab wa aakharuuna qolyo kale oo ka mid a mushrikiinta yusaafiruuna waxay u safraan ilaa qubuuri lmashaayikh bay u safraayaan qubuurta wadaadday u safraayaan wain lam e, e, e, yusamu yaysan ku magacaamin bidaalika safarkaas mansakan camal iyo waxajan xaj falmacnaa waaxidun macnuhu waa isku mid weeye sheekhu saas u yidhi ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh inaad waxay ku magacawdaan mashaahid iyo xaj iyo manaasig iyo inaad samayso magac kale sidoo isku mid wey ayib haddaad khamre cabto oo tirado me waa biyo qabow iyo haddaad dhiigi cabto oo tirado waa biyo qabow waa isku mid wixii ayib iyo haddaad magac kala siisaba magacu marka magaca aad sheegaysay bilaashka adu aad samaysatay yusamuunaha bihayr ismaa ah weeye xaqiiqada waxba ka waa soomaaliya muslim ah meel mayso hadduusan dhab xaqiiqa u ahayn hadduusan soomaali dhab ah, eh, muslim soomaaliya oo dhab ahayn uu mushrig yahay adu afkaada ku noqon maayo afkaada muslim ku noqon maaye muslimku waa midka ilaahay islaamnimadiisi laga helay oo shuruudda islaamka laga helay ayib murtad iyo kaafirna waa kii intaba laga waaya ama gaalnimo iyo shirki laga helay wey ayib marka shee falmacnaa waaxidun samayto ow lam tusamihi waa isku mid wa min haaulaa waxaa ka ah mushrikiintaas man yaquulu axad odhanaya وحق النبي الذي taxuju ilayhi المطايا waxataaba idiin qoran xataa sax ma aha waxaqu weeye markuu dhaaranhaya wuxuu odhanhayaa waxaqi buu odhanhayaa wuu dhaaranhayaa saas yeel waxaqi nabiy baan ku dhaartay bu odhanhaya waxaqi nabiyi nabi maxamed nabiga xaqiisaan ku dhaartay aladii nabigaasoo taxuja ay u xajido ilayh xaggiisa almataya gaadiidku jamcu matiya waa gaadiidka nabiga ay u xajido gaadiidku ma nabiga loo xajiya mise allah loo xajiya kacbadiisa nabiga qabrigiisa in la booqdo lasoo salaamaba wuxuu u haystaaba xaj inay tahay asagaaba ka aaminsan uuna ku dhaaranaya inuu nabiga ku dhaarto waa shirki man xalafa bikayr illahi faqad ashrak inuu xaj ku magacaabay ziyaaradii ama salaantii sharcigahaydna hadduuba baryo iyo caabuditaan la yimaadana waa mushrik shirkan abar fayajcal wuxuu ka yeelaya alxaja xajka wuxuu yeelayaa ila nebiy xajkii beytka ilaahay uu lahaa alxaj waa rugni diini ah waa ism sharci ah lama ogola meelaan taha in lagu idlaaqo inaad tiraada qabri baa loo xajiyey ama meel loo xajiyey waa taxriif wa tagyiir likalimaat اllah walisharci اllah yuxarif can mawaadicih ayib waana diin la'aan waana kufr iyo gaalnimo wey ilanabi laa ilaa beyt illaahi caza wajal kacbada iyo beytka in loo xajiya ka dhigi maaye qabriga in loo xajiyo ka dhigahaya wa kaiiru min haaulaa in badan oo mushrikiinta ka mida oo qolyaha aadahaya nabi maxamed xajka aadaya loo jeeda xajka aadaya xajka saxda aadaya acdamu qasdihi ujeedadiisa u weyn waxaa weeye meelxaji ogadan leeyahay waxaa weeye qasdu qabri nebi sal l slam suufiyada hadda markay xajinayaan ujeedada u badan ilah waa inay aadaan wey kuwa tualif ka xajiya iyo ka xajiya ka taga ama dhuusamareeba ka soo orda soomaaliya ka rocliya mushrikiinta ah. markay beydka ilaahay aadahayaan danta u weyn ay waa maxay waa inay nabigu eh, madiina tagaan wey inay xajka islaamka ee soo gutaan waxa ooga weyn inay qabriga aadaan xaqiiqa la og yahay wey ayib ya ninbaa hooyaday ka kaxay soomaaliya miyaa tiri waa saas waa tahay waa sax <laughs> sheekh ismaan shar wuxuu sheegayaa nin baa hooyadii intuu xajisiiyeyba wuxuu geeyey maka marka eh, muusan madiine geynin xajkii markuu dhammaaday buu soo celiyey suufiya markay soo noqotay xaggeedaad nabiga ma soo salaantay maya xajkaada waa batalay dheh ma asixin xajkaadi ma asixin batala mar labaad ku noqoto dhaqanka hawsha la ogyahay wey culmada culimadii taqaanee baa ka warramaya waxaan wax la yaqaano wakaiiru min haaulaa'i in badanoo ka mid ah qolyaha xujaajtae beydka ilaahay aadeen mushrikiinta acdamu qastii ujeedisa u weyn waxaa weeye min alxaji ogadan leeyahay qastu qabri nabiy nabi maxamed qabrigiisa inuu qastay laa xaja albeyt beytka ilahay inuu qasto uu xajiya ma doonahayo wa bacdu shuyuukhi lmashhuuriin culummada caanka qaybo ka ku caanka ee bidiini diin aqoon diineed wazuhdi adduunya ka fogaasho wasalaaxi wanaag sanafa wuxuu alifay kitaaban samaahu uu ku magacaabay kitaaban biasmaa baa inoo idin qoran kitaaban samaahu way macnaa lafdiga saxda ku qoran usuusha kitaaban buu alifay samaahu uu ku magacaabay alistigaatha biاnnabiyi fi اlyaqdati wاlmanaam waa kitaabka magaciisi kitaabu اlistigaahati biاnnabiyi fi اlyaqdati wاlmanaam kitaabkii gargaarsiga iyo kaalmo weydiisiga iyo magangalka iyo miciinbidida rasuulka soo jeed iyo hurdaba kitaab noocaasu alif wa hada daalu midka dhunsan daal xuja waa bakri adaal albakri shaafici uu sheekhu radin ibnu taymiya buu ka hadlayaa kitaabku alifay ee ku radin ibnu taymiya ayuu sheekhu ka hadlaya wuxuu yahay wa hada daalu kan daaliga ee bakri ana istacaana wuxuu kaalmaystay fii raddi calaya bihadalkitaabi kitaabka ninkaa alifay xogto dhan baa lahay waa warqaba kulligood <coughs> sariiqa cilmigu ku qabtay waxaa u daraa laba safxoo ka a ah saarimku soo guursaday bakri laba laba laba bog oo bixuruufi ibnu taymiya ah buxuu ka soo guuriyay minasaarim oo ibnu taymiya kaga hadlay nabiga ninka istikhfaafsada ama xaqira ama ku xadgudba ama wax ka sheega ama jaa'ifeeya sir iyo saaq sarbeeb iyo saafsaafba intaba nabig wa inu gaalyaba soo gary ibnutaymiya oo naqli dhowr laba safxa oo baxdi ah intiibuu soo guursaday markaasuu ibnu taymiya gaal ah markaa intaan horta gaal horta waa khaa in tugaatay hadalkan waa hadalkayga marka waa nin ceebaysan baa culamo dhan baa ku qosashay caamay baa tahay fadhiisa lagu xataa sheekh aljazari baa yidhi haddaadan waxaan joojinin aad ku hayso culummada islaamka aakhir rabbi waa ku imtixaani doonaa waagi dambe waa la imtixaanay doodintay ku kacday oo la garaacay oo la shaabogay baa xataa calalihi laga qaatay itaabta markuu dhema marhayo ka ajisay wuu iska joojiyey markii ninkan intii ilaahay ciqaabay asagoo taagaan bawcdar lagu sameeyey buu kitaabka dhammaystiray ardigiisi nashaad buu hele uu dhammaystiray biniaadamku ma sheekha saara mashaaqid baa qabsatay buu markuu aan dhexda marayo waan iska joojiyey kitaabka laakiin marka ilaahay subxaana wa tacala uu cadaabay shaydaanka daalimka ah yaan sheekhu waxaan awood helay inaan dhamaystiro markaasuu kitaab qiimo badan alifay oo min axsan اlkutub xataa uu talkiisay ibnu e, kaiir raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkii yuu sheekhu ka hadlay wahada adaalu albakriya shaaficiy mushrig weeye asaguna waani ayuu ahaa kalkawhari alwathani istacaana wuxuu kaalmaystay bihada kitaab kitaabkanuu kaalmaystay asaguna waqad dakara wuxuuna sheegay daaligu wuxuu sheegay fii manaaqib hada sheikh sheekha manaaqibtiisa jamcu manqaba iyo alfadiila sheekhe wey waa sheekha alifay kitaabulistiqaasati binnabiyi filyaqti walmanaam sheekhaas manaaqibtu waxaa ka mid ah fadaaishiisii khayraadkiisii wanaaggiisii waxaa ka mid ahee annahu xaja maratan mar buu xajiyey sheekhaasi wa kaana qabru nabiy nabi maxamed qabrigiisuna wuxuu ahaa muntahaa qasdihi ujeedadiisa meesha u dambaysa markuu xajinayey ujeeddadu lahaa nabiga nabi maxamed qabrigiisa uu gaadhay ahayd uma rajaca waa soo noqday sheekhi baa soo noqday walam yadhab ilaa makata makaan ma adinba sheekhaas waxaa ka mid min manaaqibihi wa fadaa'ilihi waxaa ka mid a ah, xaj buu u qasday madiinuba aadayba qabriga nabi dul fadhiistay waa soo beri wuu soo noqdayba walam yadhab ilaa makata wa haadaa min manaaqibihiba fadaa'isha waxaa ka mid a ah, karaamaadkiisa iyo awlinimadkiisa inuusan xaj aadin oo qabriga nabiga basa aaday wa hada min alkufri inay manaaqib noqoto shirkiga la xayeysiiyo oo la qurxiyo ama dadka la jeclaysiiyo waa kufri iyo riddatu min alislaam biijmaci salaf saalix hawshaana dhowrka hor baynu soo goyn inay tahay falkaani uu sheekhu sameeyey min manaaqibi ay min fadaa'ilihi buu ka dhigay jamcu manqaba awaadidulmalaba masaalib baa ceebaha iyo dhaleecaynta la masaalib hebel waa ceebihiisa iyo dhaleeca cambaarihiisa wey manqabaduna waa fadaaishiisi wanaagiisa fain kaana wuxuu sheekhu mustaxaban falka wadaadku sameey hadduu mustaxab yahay inuu waajib iska badaay hadduu shay fiican yahay fayanbaqii waxaa haboonba liman yajib calayhi xaj ruux xaj ku waajibay an yajcala almadiinata muntaha qasdiiba haddayba nabi maxamed in la aadaba ay fadli badan tahay oo xajgaba ka fiican tahay oy mustaxab tahay dadku maxay u lugo'ayaanba may madiine aadaan markadan lagu rafaaday ee madiinatuujaaj lasku gurahay lagu jabay ee malaayintu iskugu imanaysa ma aggaa iska aadidba oo iska fadhiisatid halka adugu maxaaba martu agku keenayaba fayanbagii liman yajib calayhi xajun an yajcala almadiinata muntaha qasdihi ujeedadiisu iyo safarkiisu meeshu ku dhammaanayaba madiina muu ka dhigo walaa yadhab ilaa maka maka muxuu aadiba fainahu maka aaditaankiisu ziyaadatu kulfatin waa dhib kordhintii iyo wamashaqatin rafaad rafaad iyo kharash baad geli makiimin waxa udhexaysa dhowr boqoloo kilomitr ilaa shan boqol wax dhiman ba udhexaysa ayib maxaamaad ka dooni marka kharashka dheer iyo safadka iyo sadadaad iyo rafaadka maabaad madiina iska fadhiisatid maca tarki alafdali welibaad waa afdal ka tegay markaad maka aadayso maxaad ka tagtay alafdal oo madiine ahayd iyo qabri nebi maxamed ahaa kusii dar dhib iyo rafaad dheer iyo socd iyo sadaada iyo kharash maxaabaa marka iskuu kaa geynaya adoo dhib iyo rafaad la kulmay wa maca daalik ka tegay shaygii raajixa ee afdalka marjuuxna aaday wa haada warkan kadana laa yaquulu bihi caaqil buui caailba inuu nin caqlile ah waxa odhan maayo shay dhib mooyaana dhef kaaga kordhaynin oo haddana laga khayr badan yahay ruux bini aadamno caqli iyo garaad iyo garasho le maba ku dhaqaaqayb inay diin noqoto iska badaay wa bisababi alkhuruuji can ashariica shareecada ka bixitaankeeda owgi saara bacdu akaabir shuyuukh waxaaso dhan maxaa keenaya sharciga laga dhaqaaqay kitaabka alla diintii baa laga tegey sunnadii baa la ilaaway bidcadii baa diin laga dhigay shirkigii baa tawxiid laga dhigay wa bisababi alkhuruuji can ishariica shariicada ka bixitaankeeda awgeed buu saara wuxuu noqday bacdu akaabir shuyuukh shuyuukhda kuwooda waaweyn qaybo ka mida cinda annaasi minman ogduul ka mida yaqsuduhu almuluuku waalqudaatu waalculamaau calaa ariiqi min asabciin ayib sheekh wuxuu leeyahay diintii marka laga fago oo jahligu bato ma ba waxay noqdeen bacduha kabara shuyuukh shuyuukhda kuwooda waaweyn qaybo ka mida ah cinda annaas dadka agtooday waaweyn yihin cinda allahi ma weyna haddii waaba mushrikiinba ama baktiay ba dhex yihiin oo miman mid ka mida ah yaqsuduhu waxaa u qasta almuluuk boqorradaa soo booqda oo ziyaarta kii haddaan soo marayn almufiid alraafid alimaami alwathani almushrik dawel buwayhi oo dhan u xirxinayd asaga bal wasiirkeeda dhannaay cadu dawla loon jiray baa jiray oo gurigiisa ugu tali jiray meesha ummadda kale hadday indhaha biyo ka keenaan aan loo fasaxayn ama isa ninka arkaynin ba asagu booqanaya wlqudaatu muslimiinta booqana u tegay u qasti wlculamaa baa u qasti kaasi muxuu noqday calaa ariiqata ibni sabciin ariiqada ibnu sabciin baba ku dhacayba ariiqatu ibnu sabciin ayuuba aaminsan yahayba ibnu sabciin kaana zindiiqan murtadan kaafiran bilahi alcadiim ayuu ahaa magaciisao dhammaystira abu muxamed baa la diinta mxuu ahay shiidaheedii waa indiiq cabdulxaq ibnu ibraahim ibn muxamed baa loo yaqaanaa ibnu sabciin iyo sagaalkiibuu geeriyooday kaana andalusiyan maqhribiyan haajara min andalus ila almashriq waagi dambe markuu deganaan jiro fadhiistay muddo badan buu wuxuu ku ictikaaf jiray qaaru xiraa si loogu waxyoodo wuxuu aaminsanaa nabinimada in la kasban karo haddaad zuhdi badan iyo riyaadaad iyo aqoon badan iyo ama maskaxaad saafi garayso ood xoog u isdiyaargarayso in lagu waxyoonba aaminsanaa aaru xiraa wuxuu ku jiray muddo bil ah liyuuxaa ilay waagi dambe <laughs> waagi dambe wuxuu odhan jiray markuu arko dadka muslimiinta soo xajiyay ee dawaafahaya kacbada ku dawaafahaya kaanahum alxamiir cala almadaar buu odhan jiray dameero way ku wareegayeen mxuu ahay dameer sin shiidahay o kalead moodaa buu jiray zindiiqi aan diin buu ahaa dadkana awliya iskaga dhiga wa kaana yumin biwaxdat wujuud waxaanoo dhanbu inuu yahay baa aaminsanaa adugu waa ilaahay ilaahigu waa adiga adugu ilaahay baa tahay wama alkalbu walkhinziru ilaa ilaahuna wama allahu ilaa raahibun fii kaniisati raggii qabiibu ku jira ibnu farid isagii iyo isku baab bay ahaayeen dhanba shirk mushrik yuhuudda nasaaradu buudiyaha muslimiintu kulli inay ahlu khayr yihin buu aaminsanaa waa diinta boqor cabdalla aaminsan yahay boqor cabdalla ibn cabdilcasiis boqorka reer sacuud wuxuu aaminsan yahay e, buudiyaha mushrikiinta nasaarada yuhuudda iyo muslimiinta kulli yacbuduuna ilaahan waaxidan kulligood xagga ilahay u socdaan waa diinta boqor cabdalla wey ibnu sabciin kaana zindiiqan kaafiran waadaa zindiiq kaafir ayib in laga shakiyna ma ninkaas wey ninka asagu war la yaqaano ibnu taymiya ummadda aad ba uga digay wuuna sheegay wuxuu ahaa taariikhdiisii iyo wuxuu ku dambeeyey kulligood ibnu sabciin iyo ibnu farid iyo ibnu sina iyo mxuu ahaayey tilmisaani iyo alcafiifat almisaani rag badanoo noocaasa ah wey ibnu carabi muxidiin aطaaci haaulaai waa zanaadiqa laysa lahum fi lislaami nasiib <clears throat> sheekhu marka wuxuu ihi calaa ariiq ibni sabciin buu kuyuu aaminsanaa ariiqatu ibni sabciinna waa kuu sheegay waa ahlu اlxuluuli wاlitixaad waxaa weeyaan waa zandaqa diin la'aan ayib diinuhu dhanba inay saxan yihiin baail ee khayrba inuusan jiro wx dhan uu khayr qiila canhu ninkaa waxaa laga yidhi bacdu haula shuyuukh waxaa laga soo guuriyey qiila can an inahu kaana yaquul wuxuu odhan jiray albuyuut almaxjuujatu almaxjuuja weyaan almaxjuubatu aydan khaa wey guryaha loo xajiyo albuyuut almaxjuuja guryaha loo xajiyo saddex wey makkatu wa bayt اlmaqdis wاlbalad alladii limshrikiin lilhind guryaha loo xajiyey ee xajku ka asaxo waa saddex qaybood saddex weeye mako muslimiinta u xajiya bayt اlmaqdis nasaara u xajida iyo wاlbalad alladii lilmushrikiin bacdu nus waxaa ku qoran wاlbandar bacdu nusna albud budka waxaa caabuda buudiyaha qolyahan mxuu ahaayey sinka sinka iyo buudiya masku mid ba siikha way kala duwan yihiin siiku waa gooni sinsinsinkaas mi kuwana isku mid ah ayib ah. boodiyuhu waa niman gooni ah waa iyagu islaam bay ahaan jireen baa la sheega waaga hore kadib bay gaaloobeen boodiyaha ya ma laftirkooda inay muslimiin ahaayeen waaga hore bakti bakti wate wey kulligoodbe almuhim wlbandr bandarkaas waa meesha laiskugu taga lagu kulma budkuna waa ilaahay caabudaan sanam caabudaan wey beledka ay u xajiyaan mushrikiinta hindiya jooga iyo baytulmaqdis iyo makaba waa buyuud loo xajiyey wuxuu aaminsan yahay kulliba diin kasta waa saxantay ba aaminsan yahay hindidu waa saxan yihiin nasaaradu waa saxan yihiin yuhuuddu waa saxan muslimtu waa saxan wax loo dagaalamo iyo wax lasu midna ma jiraan ba ku waa wax hadda la wado jamaacad waxdat aladyaan oo xibaaru اladyaan zamaanat اladyaan atacaayush mxuu ahaayey alcaalim اsilmi taqriib bayn اladyaan hawshaas ninka ka agbaxa waa kaafir bilahi اlcadiim waad ogtahay sheekh salaad hawsha ayadaa ah. lagu tagay meesha ayadaa ah, waa tagay hawshan waa hore laga jiitay haddaad intaa runta sheegto waa lay ninku waa waashay takfiir bu wax kasta gaalniman buu ku hayaa war made maxaan samaynaa ma ummadda been loo sheegaa waxan waa kufri diin la waa diintii laga tag balaayo la dhooba somali waxay tiraan mil mil korkii lama dhayo boogtu markay caabuqo ee hilibxun ku dhashay malax keento haddaad korku intaa ka tartirto iska dayso waxba socon mayso waa in la jeexo la daaweeyo hilibxunka iyo qanshirka la saaro bakteriyada la diliyo jartuumada la dilo hadday kale weligeed bogsan mayso korka anbay ka mid hoosna oo ka noosha waxaan ummadda in loo sheegay wey ummadda looga dawo waxa hadda adduunka la baafay sheekhu islam wuxuu uhi waman cadama kaniisatan fahuwa kaafirun biijmac almuslimiin kaniisada ruuxii ixtiraama ama weynaya waa kaafir bilaahi alcadiim wadaada soomaaliyeed baa waa dhow intay tageen oy diiqeen wahaabiyo islaax suufiyo kuwa diinlaawayaala intaysu ururseen bay kaniisad tageen markaasay ka qaybgaleen xafladeedii iyo shirkigeedii iyo kufrigeedii weliba xoola bixiyeen iyagoo udadub waaweyn dhex istaageen markaas haddana xili taaban kara maxaad nooga hadasheen ayib hadduusan kaa tacdiimo kaniisahayn muxuu yahay shirki meel lagu maamuusa ninka ka qaybgala waliba u umaxarbaxabeeyey calama loo dhiibay wax loo dhiibay qoslahay isagoo ku faraxsan ee beleda loo dhiibay kana qayb galay qudaasulkaniisa ka qayb galay hadduusan murtad ahan yaha murtada waaya kaasi ayib murtaduun way haaulaa haddaysan ka toobad toobadkeeninna marka seeful sharci uu shaqaynayo madaxa la taabanaya kulligood ijmaacaasi ibnu taymiya sooyaa soo guuriyey waxaana kasoo ardagaysa ibnuاlqayim fi kitaabi almustadrak cala majmuc اfataawa mujalladka koobaad baa laga muraajacin karaa ayb sheekhu wuxuu marka <clears throat> wahaada saa wuxuu u yeelay sheekha wuxuu u leeyahay makana waa loo xajiy baytulmaqdisna waa loo xajinayaa beledka iyo meesha yuhuuddu hindidu u diiqaanna waa loo xajiyaa u leeyahay liannahu kaana yactaqidu wuxuu aaminsanaa ana diin alyahuudi yahuudda diinkeedu wa diin anasaara cafwan iyo diinta nasaaro xaqun inuu yahay ba aaminsanaa wa jaa'ahu waxaa u tegay odayga asaga bacdu ikhwaanina odagay wey waa bacdu akaabir shuyuukh ee aaminsanaa caqidta min asabciin ashayaan azindiiq addaali almudil waxaa u tegay bacdu ikhwaanina sheekhu xertiisa qaybo ka mida nin weliba zaahid ahaa oo reer xaraan ahaa buu ahaa ayib oo caalim ahaa laakiin cibaado badnaa laakiin aqoontan ku saabsan masaal iimaani wa tawxiid muusan ku fiicnayn ibnu taymiya qabtay injiinkiibuu ka bedelay zuhdigeeda ceelada wada buui buu ku shubay wuu fahansiiyey odaygii markaa asagu diintii ibna sabciin watayba waagii dambe la kulmay wa jaa'ahu bacdu ikhwaanina alcaarifiin iyo alcaarifiina billaah qabla an yacrifa xaqiiqata xaqiiqata shaykh intuusan fahamin ibnu sabciin diintiis maxay ahayd odaygan asna weynee daba tahay ibnu muxuu aaminsan yahay intuusan uusan kala fahmin hawshaani ayaa u tegay u tegay buui asaga fa wuxuu ku yidhi ardaygaas uriidu waxaan rabaa sheekhow an asluka inaan dariiqada saxdaa la qabsado calaa yadayka gacantaada inaad i tilmaanto ood i jahayso oo waddada dhabta cagta ii rabaa buui arday baan iska meelaha dhacay aqoon badan mali waxaan rabaa sheekhow inaad muriid aan kuu noqdo ood i khaliifto ayb fa wuxuu odaygii calى caqiidat ibn sabciin ku taagnaa calaa diin اlyahuudi aw الnasara wاlmuslimiin maxaan kugu tarbiyeeyaa teed jeceshahay intaaba waa wadooyin alla gala weeye diinta yuhuud waa waddo alla ka dhacda midda nasarada allay ku dhacdaa ayb wa ana hada siraadun calaya mustaqiimu kulligood oo warkuu aaminsan yahay ayb kulli ilaahay bay ka dhacaanoo waa saxan yihiine teen kugu tarbiyeeya un muriid kaaga dhiga ma yuhuudnimo ma nasraanimo ma muslimnimo bal waxaa eeg calى diin yahuudi aw الnasaara aw اlmuslimiin faqaala lahu wuxuu ku yii ardaygii baa u yaaban yahay alyahuudu wالnasaara laysuu kufaaran yahuudiyo nasaarso gaala maha sheekhu waa ku sidee anuu islaam baan rabaa iyo tawxiid quman iyo inaad tarbiyayse waxaan janna ku gal xaggeed gaalnimo ugu daraysa ardayga moogtay weeyasugu fidrada fiican baa ku jirta ninkan war hor diinta ka moodahayo waa horuu shaydaan wiilkan yarka laakiin iyo sheekhan yarka mxu aha aan asagu gaalnimadan ku dhicin waxaa markaa weli waxaa baaqi ku yahy calaa fitrati waislaami fa qaala wuxuu yidhi shaydaankii laa tushadid calayhim irhaabi ha noqonin buuri irhaabinimo looma baahno usuulinimo mutaarifnimo looma baahno ayib waa inaad noqoto muslim muslim mxuu ahaay falaxibala kalaasiki waa noqoto oo wax kastaba la qabsan kara war waa idin sidee laa tushadid hadalka ha dhuujinin bur ha tagfirinin alyahuud calayhim cala alyahud wanasaara walaakin alislaam afdal kulli waddooyinka fiican weeye laakiin islaamka ka qiimo badan ayib tanna waa fiican tahay tanna waa fiican tahay idan laakiin islaamka ka fiican wey maadaama uu ka dambeeyey oo wado toobiye ah wey yuhuudduna wado dheer wey ninka sootiid u socda wado toosoo marana waa leeyahay mid yarjira aan galana waa leeyahay kulli waddooyin laakiin sootiid wada tagahayo somadama idan yuhuuddu iyo nasaaradu iyo muxuu ahaay muslimiintu kulligood wadooyin bay qaadahayaan ilahay ku dhachaye jannana lagu galhayo laakiin ta dambe cusub ayaa ka khayr ka fadliban kuwa kale waa kufriya gaalnimo ardaygu waa yaab ardayga marka waagi dambe uu fiicnaaday ee shekhuislam ibn tamiya uu la kulmay ee wixii laga saxay ee laga shubay qashinka iyo bakteriyadii iyo muxuu ahaay ekfashinka u dhashay jirkiisa laga shubay ee tawxiid lagu shubay ayuu fahmay markaasuu sheekha uga sheekeeyey hadda kor baan intaan u tagaanoo diin doon ah yuba igaalaysiiyeyba wa min haulaai man yurajix hada bilahi towfiiq